sal allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala alihi waasxaabihi ajmaciin waabrizanhu muطlaqan xayثu tala man laysa macnaahu lahu muxasala wa akhbaruu bidarfin aw bixarfi jar naawiina macnaa kaa'inin aw istaqar walaa yakunu ismu zamanin khabara can juhatin wain yufid faakhbira walaa yajuuzu libtidaa bاnnakira maa lam tufidka cinda zaydi namira whal fatan fiikum famaa khillun lana warajulun min alkiraami cindana waragbatun fi lkhayri khayrun wa camal birin yaziinu walyuqas maa lam yuqal walaslu fi lakhbaari an tu'ahara wajawazuu taqdiima id laa darara wabrizan baaris ka dhigoo muuji hu damiirkii mustakinka ahaa ee qarsoonaa mutlaqan xaal yahay mid la ilaaqay xaytu marka talaa u raaco maa shay laysa uusan ahayn macnaahu macnihii muxasalan mid loo xasiliyo la siiyey lahumaaga waxaa noo dambeeyey ee musanifka uu ka soo hadlay raxmatullaahi calayhi khabarkii uu laba u qaybiyey mufrad iyo hayrulmufrad hayrulmufrad marka uu yahay laba usii qaybsamayaa jumla iyo shibhuljumla jumladii ayuu ka soo hadlay shuruudeediina waa soo sheegnay saddex shardi in loo shardinayo ama laba shardi labadaa shardina waxay ahaayeen jumlada waa inayan nidaa'iyo ahayn saddex xaraf mid ka mideena waa inaan lagu bilaabanin xataa iyo bal iyo laakiin shardi saddexaad raabit waa inay wadataa jumladani leh jumlada waxay raabid u baahani mubtadihii laftii xagga macnaha haddii ayan noqonin amaa mubtadihii laftii xagga macnaha haddii ay noqoto waa hadduu mubtadaha damiiru sha'ni yahay ama jumlada maqsuudun bilafdiha ay noqoto marka raabidu ma baahna haddayan jumlada mubtadihii xagga macnaha ayan ahayn raabid bay u baahan tahay afar arrimood ayaa mid baana lagu rabtiyaa damiir ayaa u asalsan in lagu rabtiyo ismul ishaara mubtadahan la ishaarayana waa lagu rabtiyaa mubtadihi laftiisoo jumlada dambe lagu soo celiyana waa lagu rabdiyaa caam mubtadihii uu soo gudagelayo haddii khabarka laga helo isna raabid buu noqonaya afartaa arrimood ayaa raabid noqda waxyaabaha raabidka u baahanna sidoodaba waa tirsan yihiin insha allahu tacaala markeeda ayaan qori doonnaa <clears throat> waxaa kaloo musanifku uu soo sheegay mubtadaha hadduusan hadduu mufrad yahay mufradku laba u qaybiyey mushtaq iyo hayrulmushtaq khabarkan u jeedaa khabarka mufrad haddii uu noqdo ayaa wuxuu u qaybiyey mushtaq iyo hayrulmushtaq khabarkii mufradka ahaa islamarkaana jaamidka ahaa ee mushtaq aan ahayn wax damiiroo ku asturan lama arku yidhi musanifka madhabkiisa ayuu maray muttafaqna ma ahee laba madhab ayaa khilaafsan basriyiin waxay leeyihiin mubtada ee khabarka jaamidka ah macna almushtaq hadduu dibnisan yahay waa damiir ayaa ku asturan hadduusan dibnisnaynna kuma asturna marka macna almushtaq uu dibnisan yahayna khabarku waa haddii uu tashbiih tuso zaydun asadun oo kale ama hadduu nisba noqdo shaaficiyun oo kale ama la taskhiiriyo zaydun rujaylun la yidhaahdo duusan intaa ahaynna jaamidna ay ahayna wax damiiroo ku asturan male kuufiyiin qaatibatan waxay yidhaahdeen weligiiba damiir ayaa ku asturan khabarka mufradka ee jaamidka ah waayahay waxaa kaluu musanifka soo sheegay khabarka haddii uu mushtaq yahay damiir baa ku asturan buu yidhi walmufraduljaamidu faariqun wa yushtaqa fahwa duu damiirin mustakin damiir ayaa ku asturan damiir ayaa ku asturantaasi uu iska idlaaqay musanifka ma aha oo annagii shalay soo sheegnay waa hadduusan ismi daahir ama damiiri baaris ay usan rafcinin mufradka mushtaqa amaa ismi daahireba hadduu rafciyo sida zaydun qaa'imun ghulaamaahu oo kale waxa kuma asturna ee markuu wax ku asturan yahay waa markuusan damiir ismi daahirana uusan rafcinin damiir baarisana uusan rafcinin waayahay damiirkii mustakinka ahaa ee khabarka mushtaqa ku asturnaa yaa musanifka wuxuu halka kaga hadlayaa mar marbaaris in laga dhigo ay waajibi oo damiirka mustatirnimadii in laga saaro baaris in loo bedelo ay waajibi beydkii horena beydkan ayuu gogoldhig u ahaa sida shalay aan soo ishaaray damiirka khabarka mufradka ahee mushtaqa ku asturan ayaa waxaa loo kala qaaday labo damiirkaa ah marfuuca ah khabarka mushtaqana ku asturan mubtadaha inuu u noqonayo iyo meel aan mubtadaha ahayn inuu u noqonayo labadaa mid un weeye damiirka mustatirka ah ee khabarka mushtaqa ku asturan mubtadaha inuu u noqonayo inuusan u noqonaynin mubtadaha hadduu u noqdo damiirka mustakinimadiisa loo daayay war kalena ma jiro zaydun qaa'imun qaa'imun damiir ayaa ku asturan taqdiiruhu huwa yacuudu calaa zayd zaydkii mubtadaha ayuu u noqday damiirka mustatirnimada ayaa loo daayinay baarisnimana kuma bannaana in baaris laga dhigo waayahay damiirka hadduusan mubtadaha u noqonin khabarkani mubtadaha khabarka uu ka yahay hadduusan damiirka u noqonin ee meelo kale uu noqdo madhabulbasriyiin musanifkana uu raacay damiirkaa baaris in laga dhigaa waajiba mulaqan mulaq wuxuu u jeedaa labsi ha dhaco ama yuusan dhicin damiirkaa marjiciisa ha la garto ama yaan la garanin farqi male marba damiirka hadduusan u noqonaynin mubtadihii khabarka uu ka ahaa mufradka mushtaqa ah damiirkaa baaris in laga dhigaa waajibi damiirka marjicii ha la garto oo labsi yuusan dhicin ama yaan la garanin basriyiin madhabkooda kaa ah musanifkana alifiyada basriyiin madhabkooda ayuu ku raacay waa mulaqan meesha uu leeyahay kuufiyiin madhabkooda wuxuu yahay musanifkana kutubtiisa kale uu ku raacay kuufiyiin ayuu ku raacay madhabka kuufiyiin ayaana raajixa oo xoog badane alifiyada lafteeda xugum ahaan ayuu ugu raacay markuu alifiyada nadminayey nadmi ahaan wuxuu u raacay kuufiyiin madhabkooda waxa weeye damiirka ee mufradka ku asturan mushtaqa ah isla markaana mubtadaha aan u noqonayninee meel kale u noqonayo marjiciisa haddii la garanayo oo labsi uusan dhacaynin mustatir buu iska ahaanay laftii habaaris laga dhigi maayo miaal damiirka marjiciisa marka aan la garanayninee labsi uu dhacayo isla markaana kuufiyiin iyo basriyiin ay isku waafaqsan yihiin mustatir in laga dhigo baaris laga dhigo inay waajibtay isku waafaqsan yihiin waa sida zaydun camrun daaribuhu zaydun camrun daaribuhu zaydun mubtada weeye camrunna mubtada labaad weeye daarib oo ismi faacile camarka dambuu khabarka yahay daaribkan ismigan faacil damiir ayaa ku asturanoo faacilnimo uu rafcinayaa hudana mafcuulu bihinimuu u nasbinaya damiirka mustatirka ah daaribkani mubtadihii khabarka uu ka ahaa waa camaray hadduu damiirka u noqdo mustatirnimadiisaa loo daayinay huda mafcuulu zayd ayaa loo celin oo waxaad leedahay zaydun camrun daaribuhu macnihiina wuxuu noqonayaa zaydu ninka zayda camrun camar daaribuhu camar zayd kan garaaciya wey oo camaraa wax garaacaya zayd buuna garaacay damiirka mustatirka ee camar buu u noqday daaribkana camar ayuu khabarka yahay daarib iyo camaroo iswata ayaa mubtadihii hore khabar u ah waa yahay haddii damiirkaa loo celinayo zaydkii hore oo ninka wax garaacay zayd uu yahay camarna la garaacay damiirka mustatir haddii laga dhigo labsi baa dhacaya oo damiirka meel u noqonaya la garan maayo mar haddii aan la garanaynin ee marjiciisa uusan caddayn waxaa laazima damiirkana mubtadaha aan loo celinaynin mubtadihii hore loo celinayo damiirka baaris in laga dhigaa waajib oo la yidhaahdo zaydun camrun daaribuhu huwa huwadani baariska laga dhigay waxay calaamad iyo daliil u tahay camarka dambe daarib khabarka uu ka yahay inuusan u noqonaynin damiirka hadduu u noqon lahaa mustatira laga dhigi lahaa in baaris laga dhigo waxaa keenay damiirka daaribka ku asturan daalibkan mubtadaha uu khabarka ka yahay uma noqonayo camaruu khabarka yahay ee zaydkii horeo jumladoodo dhan ay khabar ka tuhu u noqonaya baaris in laga dhigaa waajib oo la yidhaahdo zaydu ninka zayda camrun camar daaribuhu camar ninka garaacayo huwa zayd weeye sidaa in la yidhaahdaa waajib waa hadduu labsi dhacayo markuu labsi sidaa u dhacayana damiirka baaris in laga dhigaa waajibnimadiisa basriyiin iyo kuufiyiin way isku waafaqsan labsi hadduusan dhacaynin miaalkii waa sida zaydun hindun daaribuha zaydun hindun zaydun mubtada weeye hindunna mubtada labaad weeye daarib ismiga faacil hindu khabarka yahay oo mubtadaha labaada daarib damiirka ku asturanna hindada uu khabarka ka yahay uma noqonayo waayo hadduu u noqonayo taawtaaniiha la gelina daaribatu baa la dhihi lahaa ee waxa uu noqonayaa hindada mafcuulka daaribuhaa haadaa u noqoni faacilka mustatirkana zaydkii hore u noqonaya labsina ma dhacayo dee daarib inuu rafcinayo mufrad mudakar ee damiirkiisa way caddahay mufradda mu'anata ee damiirka hadduu rafcin lahaa taaniitaa la gelin lahaa daaribatu baa la dhihi lahaa wax labsigoo dhacaya male markaa lafteeda ayay basriyiin waxay leeyihiin musanifkana uu ku raacay baaris in laga dhigaa waajiba kuufiyiinna waxay leeyihiin musanifkana kutubtiisa kale uu ku raacay marka waxba baarisan laga dhiga waajibi maayo mustatir buu iska ahaanee damiirka marba hadduusan labsi dhacaynin madhabka ayaana raajixa intaa ayuuna u jeedaa baydku macna ahaanna waa u yar adag yahay isasaar ahaanna waa u yar adag yahay marka in si fiican loo fahmuu u baahan yahay abyaaddii hore soo maraynay dul orodka waa ka yar adag yahay waxoogaa waxaan sheegnay haddeer khabarka damiirka ku asturan khabarka mufradka ehe mushtaqa damiirka ku asturan mubtadaha hadduu u noqonayo mustatirnimadaan loo dayni mubtadaha meelaan ahayn hadduu u noqonayana baaris ayaa laga dhigi arrinkaasi mubtada iyo khabar keli khaaskuma aha khabarka marka uu mushtaq yahay kelina khaaskuma aha oo khabarka hadduusan bamufrad ahaynee ficli jumladiisii ay tahay jumlo ficliya uu noqdo ficliga faacilkiisa ama naa'ibulfaacilka hadduusan u noqonaynin mubtadaha axkaamtana meesha taalla hadduu labsi dhacayana in damiirkii baaris laga dhigaa waajibi hadduusan labsi dhacayninna cinda alkuufiyiin sida raajixa weeye waxaa baaris waajib ma aha basriyiinna ay waajibinayaan mar walba in baaris laga dhigo waxaa kale damiirka hadduu mubtada u noqonayo iyo hadduusan u noqonayni weye waxaan ka hadlayno mubtada khaasku ma shay kastoo damiir in loo celiyo u baahan oo dhan ayaa sida ismigii mawsuuloon soo marray siladiisa caa'id baa laazim ah caa'idkana damiir u noqonaya mawsuulku ahaa haddaba waxa silada noqday jumla ficliya haday noqoto ficliga damiir uu rafcinayaa haduu u noqonayo mawsuulka mustatirnimaa loo daayni hadduusan mawsuulka u noqonayninna baaris baa laga dhigay mutlaqan cinda albasriyiin kuufiyiinna hadduu dhacayo ayay waajiba hadduusan labsi dhacaynina waxaa waajiba waxaa lamid ah xaalo iyo nacti iyo waxoo dhan ad wax kasta oo damiir in loo celiyo u baahan damiirkaasi meesha loo celinayo damiirka meesha loo celinaya hadduu noqdo mawsuulka siladiisii siladani mawsuulkeedii haddii loo celinayo ama saaxibulxaalka loo celinayo ama mancuudka loo celinayo damiirka musatirnima loo daayna haddaan loo celinaynina axkaamtan meesha taallaa sidaa u garo wa abrizanhu mulaqan xaytu tala abrizanhu haadaa mafcuulu bihiga ah damiirkii mustakinka ahaayee shalay uu soo sheegay in yushtaqa fahuwa duu damiirin mustakin soomaaha duu damiirintaad u celini abrizan baaris ka dhigoo muuji hu damiirkii mustakinka noqon lahaa baaris ka dhigoo bannaanka keen mulaqan xaal uu yahay damiirka mid la ilaaqayo mulaqan wuxuu u jeedaa labsi ha laga cabsado ama yaan laga baqin xayu meella baaris ka dhig talaa faacilkeeda waa damiir mustatire khabarkuuna u noqonaya maada mafcuulu bihi talaa ay leedahay ismi mawsuul weeye waxayna ku dhici mubtada laysa ficliga maadi ismigiisa waa macnaahu damiirka loo idaafeeye macnaahu khabarka ayuu u noqoni muxasalan waa khabarkii laysa lahu damiirka ku jiraana mubtadaha loo celini sidaa macnaheedana wuxuu noqon yacni damaa'irtii baa tashatut ku jira laba damiiroo isku xigaba midba meel buu u noqonayaa marka inaad fahantaa muhima khudlanigana si fiican u tawdiixinaya wa abrizan muujihu damiirkii muuji baaris ka dhig mulaqan xaaluu yahay mid la ilaaqay xayu meel talaa khabarka uu raaco maa mubtaduu raacay laysa uusan ahayn macnaahu khabarka macnihii muxasalan macnaha uu sheegayana waa damiirka macnaahu khabarka macnihii oo damiirku rafcinayay ah muxasalan mid la siiya loo xasiliyey macnahaasi lahu mubtadaha loo xasiliye uusan ahayn baruu biarfin aw bixarfi janaawiina macna kaainin aw istaqar wa ahbaruu way warrameen bidarfin darf ayay ku warrameen ow bixarfi jarin ama xarfuljar ayay ku warrameen naawiina xaal ay yihiin kuwa niyeysan macnaa kaa'inin aw istaqar ayay niyeysan yihiin yacni wuxuu leeyahay khabarka ah, waxaan usoo qaybinay saddex qayb ama laba qayb mufrad iyo hayrulmufrad hayrulmufradka laba u qaybsamayey ayrumufradka jumle iyo shibhuljumli uu qaybsamay jumladii wuu ka soo hadlay mufradkiina wuu ka soo hadlay shibhuljumlihiioo daraf iyo jaar iyo majruur ayuu beedkan uga hadlaya wuxuu leeyahay daraf iyo jaar iyo majruur khabar bay noqonayaan waayahay daraf iyo jaar iyo majruur marka ay khabar noqdaan darafka iyo jaara majruur weligoo tacalluq bay u baahan yihiin daraf tacaluq buu u baahan yahay tacaluqa horta waagii ma fasirne mutamimka kusoo fasirna mala fahmaya tacalluq waxa loo jeedo darafka wax nasbiyuu u baahan yahay soo ma maya tacalluq maxaa la yidhahda jaara majruurka waa tacalluqaya iyo darafka wuu tacalluqayaa ya saxiix darafka wuu tacalluqayaa macnaheeda waxa weeyaan darafka darafnimuu ku nasbisay soo maahan caamilka nasbinayo wuu tacalluqi iyo wuu ku camalfali waa isku macna jaara majruurka jaarka waa xaraf isugu dee laguma camalfalo majruurka mar walba fii maxalli nasbin buu yaallaa naa'ibulfaacil hadduusan noqonin naa'ibulfaacil hadduu noqdaana fii maxalli rafcin buu yaalla majruurka caamilka nasbinaya ama rafcinayoo naa'ibulfaacilnimada ku rafcinaya weeye tacalluqa laguu sheegayo wuu tacalluqi wuu ku camalfali baa loo jeedaa macnaheeda oo sideedaba waxyaabaha macmuulaadkao dhan mutacalaqaatna waa la yidhaahdaa macmuulna waa laya mutacalaqaat haaliban balaaqada isticmaashaa mutacalaqaad weliba macaaniga baablmacaani marka laga hadlayo sideed baab buu ka hadlaa macaanigu sideedda baab waxaa ka mid ah mutacalaqaatu ficli ficliga waxyaabihii mutacalaqaatu ficli macmuul bay u jeedaan faacil iyo naa'ibulfaacil iyo mafcuulu bihi iyo jaraa iyo daraf waxaanoo idin mutacalaqaatu ficlin baa la yidhaahdaa haddaba daraf iyo jaari iyo majruur way tacalluqayaan macnaheeda waxa weeye waa lagu camalfali daraf iyo jaar iyo majruur marka ay khabar dhacaan tacalluq bay u baahan yihiin xaggay ku tacalluqayaan yacni wax ku camalfalay u baahan yihiin wey yaa ku camalfalaya xaggay ku tacalluqayaan musanifka wuxuu yidhi waxay ku tacalluqayaan ismi ama ficli midkii la doono ismi ku tacallujiyo kaa'inun iyo mustaqirun iyo haabitun u qadar ama ficli ku tacallujiyo istaqarra iyo habate iyo xasale iyo waxyaabaha ku tacalluji ismi inaad ku tacallujin karaato ama ficli aad ku tacallujin karaatana waxaa keenayaa shaygan mutacallaqee lagu tacalluqaya jaanib marka la eego waa khabarulmubtada mubtadaha khabarkiisii jaanib kale marka la eegaana caamil weeyaanoo darafkan iyo jaaniga majruurka isagaa ku camalfalaya caamilnimada marka la eego uu caamil yahay ee cawaamisha ficli baa u asarsan ficli in la qadaray noqoni khabarnimada marka la eegaana khabar mufradnima u asalsan hal ismioo mufrade noqdo oo ismi mufrad ayaa la qadariyao kaa'inun iyo mustaqirun iyo wixii lamid ayaa la qadaraya waayahay laakiin midkaa doontaad qadari karto sideedana waxaa jira darafka iyo jaarka iyo majruurka mutacallaqooda iyo meesha ay ku tacalluqayaan in la sheegaa asala si ahaan waayo caamil oo dhanba in la sheegaa asala ah waa caamil in la xadfaana way dhici karta daliil haddii loo helo xadafka la xadfayo daraf iyo jaar iyo majruur tacalluqa ay ku tacalluqayaan xadafka la xadfayaa laba u qaybsamaya waajib iyo jaais jaaiska waa iska badan yahay markastoo daliil la hela waa caamilka in la iska xadfaa way dhici karta waajibkase waa sagaal masalo sagaal jeer ayaa daraf iyo jaar iyo majruur tacalluqooda la xadfaa sagaalkaa jeer afar jeera ugu muhiimsan afartaba matnigaan ku maraynaa alfiyada afartaa mid waa soo marrayoo sila marka ay dhacaan daraf iyo jaar iyo majruur sila marka ay dhacaan ficli waajibulxadafi inay ku tacalluqaan ayaa laazim ahayd waa soo marray weliba ficli inay ku tacalluqaan ay waajiba xataa ismi lama qadari karin mar hadday sila dhacaan marada labaadna tani weeyaanoo khabar marka ay dhacaan yaguna waxay ku tacalluqayaan in la xadfaa waa waajib marada labaad wey mara saddexaad baabulxaal ayaan ku mari doonnaayoo xaal daraf iyo jaar iyo majruur marka ay noqdaan mutacalaqooda in la xadfaa waajiba ismi iyo ficil midkii la doonaan la qadarin kara waa khabarkao kale marada afraadna marka ay nacti noqdaan oo daraf iyo jaar iyo majruur nacti bay noqon karayaan marka ay nacti noqdaanna mutacalaqooda waajibnimaa loo xadfi ismi iyo ficil midka la doonaana la qadari karaya waayahay afartaa masalaa ugu muhiimsan shan masalo kalena way jirtaayoo sagaal looga dhigo masaaisha waxaa ka mid ah min baabi alishtiqaal haddii ay dhacaan oo daraf iyo jaar iyo majruur ayaa min baabi alishtiqaal dhacay oo caamilkii ku camalfali lahaa ayaa shuqloome bizaydin marartu bihi oo kale ama yowma aljumcati sumtu fiihi hee mutacalaqa waajib wey in la xadfo waa mawdic sharaad wey mawdic lixaad baabulqasam dhaar haddii la joogo xuruufta lagu dhaartaa waa saddex waa bada mooyee labada kale bada mutacalaqeeda in la xadfo waajib maaha alaxadfa haddii la doono haddii la doonasheego waaqsamuu bilaahi jahda aymaanihim waa sheegan tahay e, bada mooyee labada kale wow iyo ta qasam haddii loo isticmaalo mutacalaqooda in la xadfaa waajiba ah. waa mowdic lixaad mowdic toddobaad oo in la xadfo ay waajib tahay e, maal iyo mahma haddii ay dhacaan carab ayaa waxaa laga maqlay iyagoo mutacalaqoodii xadfay maalna ku soo arooriyey adan alaana ayaa maala adan maya amsi alaana yahad amsi alaana macnaheedu waxa weeyaan madaa hada alamru amsi arrinka shar uu tagaye famaa taquulu alaan yacni ninka wax la soo sheeg sheego waabaan saa ahaan jiray oo nin ragaan ahaan jiray oo maxaan qaban jiray heekaale arag amsi alaana la yidhahda war waxaas yar ay dhaceen iska dhaafo bar horay dhaceen alaan hadda hadal hadda haysa oo maxaad qaban karta yani mutacallaqoodii in la xadfaa waajib ah mawdic toddobaad soo maaha laba mawdicoo kalena way jireen oo halmaamsanaha insha allah mar baan idinkugu dari doona adigu sagaal jeer ayaa mutacallaqooda la xadfaa sagaalkaa jeer wixii aan ahayn daraf iyo ijaar iyo majruur mutacallaqooda in la sheegaa asal ah haddii aan la sheeginna xadafku jaa'is weeye ee waajib ma aha abar marka ay dhacaan daraf iyo sidan oo kale waxay ku tacalluqayaan koon caam ah ama koon khaasoo qariina loo xadfay sidaas sila marka ay dhacaanba koon caami ay ugu tacalluqayeen ama koon khaasoo qariina loo xadfay koon caam e maxaa loo jeedaa koon khaas ina maxaa loo jeedaa koon horta waa ahaansho ficli kastoo dhan ayaa koon la yirahda wax kastoo la sameeya koon baa la yidhaahdaa wuu istaagay koon waaye wax buu sameeyey ruuxaani waa fariistay wuu socday wax buu eegay koonaa la yidhaahdaa caamna waxa weeyaan ficli wax walba uu ka suuroobaa loo jeedaa ujeeddadana waxa weeyaan ficli macnihiisa caam uu yahay ama wasfi ha noqdo caam uu yahay oo ficli kastoo la sameeye ku rumoobi karo ayay ku tacalluqayaan waajibnimana loo xajfi miiaal aan ku siiyo si aad u fahanto zaydun fidaari baa tiri zaydun ninka zayda ah. fidaari guriguu ku dhex sugan yahay fii waa dhaxdii daarna waa gurigii sugan yahayna xagee ka imaanay waa tacalluqi tacalluqaas aada macnayni haysana waa koon caama koon caame waxaa loo jeedaa sugnaanshaha ficli kastaa ka suurooba oo waxaad dhici kartaa cuntaa sugnaatay fiiraa sugnaatay socodaa sugnaaday yacni wixii dhaco idil sugnaanshaa la iska yidhaahdaa koon caame macnihiisa waa sida xasalo iyo habata iyo waxaasoo dhanna waa la macno koon caama ayay sidaa ugu tacalluqayaan koon caame mar haddii ay ku tacalluqaan labaa isugu darsami xadafku waajib weeye macna ahaanna mukhaatabka inaad u sheegta uma baahna wuu iska fahmi nin kasta oo carabi fahmaya waa iska fahmaya zaydun fi daari haddaan idhaahdo hee guriguu ku dhex jiraayo ku sugan yahay inaan ku wado waa la iska garani zaydun cindaka zayd aduu kula jooga agtaaduu ku sugan yahay waa la iska garani koon caama ayay sidaa ugu tacalluqayaan ama koon khaasoo qariina loo xadfi koon khaasay ku tacalluqayaan laakiin qariina meesha taallo darteeda loo xadfi ninbaa wuxuu kugu yidhi zaydun jaalisun cinda camrin zayd camaruu ag fadhiyaa markaasa waxaa tidhi bal huwa cinda bakrin bal huwa huwada waa mubtada cinda darafka xagee ku tacalluqaya jaalisu ku tacalluqi jaalisna waa koon khaasa ah. hee jaaliskan in la xadfa maxaa keenay qariinaan la hayaayo ninkaa hore hadalkii ayaa tusini zaydun jaalisun cinda camrin soo muusan dhihin jaaliskii asaga uu sheege mid lamida inuu u qadaran yahay ayaa la garani waxaa ka mida koon khaasoo qariino loo xadfay khabarkiioo daraf ama jaar iyo majruur noqday ku tacalluqayo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum fi lqatla intaa way isla socoto alxuru bilxuri alxuru mubtada wey bilxurina jaaramajuurka khabare muxuu ku tacaluqaya koon caamay kuma tacalujin kartid koon caame haddaad ku tacalujiso laba mid baad u baahan macne aan la fahmi karin inuu soo baxo iyo laba mudaaf inaad keento hee laba mudaaf inta aad keeni waxaa ka sahlan koon khaasa inaad ku tacalujiso alxuru ninka xurka ah kaa'inun wuxuu ku sugnaaday bilxuri haddaad tiro heesee ugu sugnaana waay iyo laba mudaaf inaad qadartoo tiraado alxuru qatlu lxuri bilxuri biqatli lxuri inaad qadarto heedhibkaa waxaa ka sahlan inaad tiraahdo alxuru baqtuulu bilxuri baqtuulna waa koon khaas ah qariinaa loo xadfayo maadaama qisaas laga hadlayey de in wax la dilaya meesha waa caddahay qisaastii laga hadlayaana qariino ahoo tusini koonka khaaska ahee xadfan ka koon khaasoo qariina loo xadfay waajibnimo ama koon caame ayuu daraf iyo jaarin iyo majruur ay ku tacalluqayaan marka ay khabar dhacaan sideedana waxaa jira darafka iyo jaari iyo majruurka marka ay koon caam ay ku tacalluqaan khabar ha dhacaan sila ha dhacaan sifa ha dhacaan nacti waxay rabaan ha dhacaani koon caameba haddii ay ku tacalluqaan darafka iyo jaarka iyo majruurka mustaqar baa la yidhahdaa macnahooda horta awalan darafka iyo jaarka iyo majruurka duruufa laisla yidhaahdaa min baabi taqliib jaara majruurka darafaa la yidhaahdaa darafna ma ahee daraf maadaama ay walaalo yihiin magacii darafka la iska siiyaa oo waxaad arkay kutubta wax icraabto iyagoo dhaayo fidaari oo kale wadarfu mutacalliqun bikada iyagoo kuleh fidaari daraf maahayn jaara majruuru ah maca daalika darafaa la isaga magacaaba horta isilaaxa waa inaad fahamto aaniyan darafka iyo jaarka iyo majruurka haddii ay ku tacalluqaan koon caama mustaqarun magacaasay leeyihiin mustaqarna waxaa loogu mustaqaru waa kii lagu dhex sugnaa lafdiga macnihii waa sida mustaqarun fiihi dhexdiisaa lagu jiraayo lagu sugan yahay weye lafdiga macnihii mustaqar waxaa loogu bixiyey laba arrimood yaa isugu darsamay kow darafkan iyo jaarkan iyo majruurka meesha ay ku tacalluqayaan koonka caamka ay ku tacalluqayaan macnihiisii ayaa dhexdooda ku sugan oo laga fahmay oo adoon laguu sheegin baad iska fahmi zaydun fidaari guriguu ku dhex sugnaaday sugnaadadaasi waad iska fahamtay adigoo cidna istaqara iyo mustaqirun ayay kuu keenin macnihii mutacallaqa ayaa ku dhex sugan taa waa loogu bixiyey waxaa kaloo loogu bixiyey caamilkan darafka iyo jaarka iyo majruurka ay ku tacalluqayaanee la xadfe istaqara iyo mustaqirun iyo wax la yidhaahdaaba de waa ficli ama waa wasfi mid kastana marfuuc buu u baahanya faacil uu rafciyo faacilkuu rafcinayoo damiir mustatir ah ayaa caamilkii marka la xadfay inta uu ka soo dhexbaxay darafkii iyo jaarkii majruurkiga dhexgalay caamilka marfuuci damiirkii uu rafcinayey caamilkii marka la xadfay ta caamilka uu ka soo dhexbaxay ayuu darafka iyo jaarkii majruur ku dhex jiraa oo zaydun fidaari markaa tiro fidaari haddii damiirkaa ku dhex sugan usan jirin fidaari jaaraamajurkan iyo zayd wax isku xiraa lama heleen waxaa isku xirayaa damiirkii ee caamilka ku dhex jiray ee caamilka uu rafcinaya ayaa soo baxay darafka iyo jaarkiiyo majuur dhexdooda ayuuna galay mustaqar labadaa arrimood ayaa loogu bixiya waa lagu dhex sugan yahay oo damiirkiibaa ku dhex sugan macnihii darafka ee macnihii caamilkana waa ku dhex sugan yahay sidaa ayaa loogu bixiyey waayahay jaaramajuur iyo daraf haddii ay ku tacalluqaan caamil khaasa oo caamil caami sidana ayan ugu tacalluqin lawi baa la yidhahdaa magaciisa lawi macnaheedana waxa weeye wax ku dhex jiraa maleh caamilka macnihiisiina ayaga kuma dhex jiro lagama dhex fahmaye ilaa qariina in la helo mooye damiir inta caamilka uu ka soo dhexbaxay ayaga ku jiraana ma jiro sidaa darteed laqwun waa maran yahay weeyaano wax ku dhex jiraan lama arko wa abaruu bidarfin aw bixarfi jar nawiina macnaa kaainin kaain macnaheed ay niyeysan yihiin kaa'inkani kaanadii taamada ahayd ismi faaciloo ka yimid ee kaanadii naaqisada ahayd kama uusan imaanin kaanada naaqisada hadduu ka imaani lahaa hee kaana khabarkeeduu noqon lahaa tacalluq haluu usii baahnaan lahaa kaana kaa'in kale qadarahe tacalluq weligaaba waxaan dhammaanaynin buu noqonayaa iyo tasalsul si ayaan u dhicin marka kaanadii taamada ahayd ayuu ka yimid kaainkuuna ku tacalluqayaa khabar iyo wax loo qadaraana uma baahno wa ahbaruu way warrameen bidarfin daraf ayay ku warrameen ow bixarfi jarin ama xarfuljar ayay ku warrameen xarfuljar khabar ma noqdee de xarfi jarin maca majruurihi buu u jeedaa xarfuljar iyo majruurkiisiioo wada socda naawiina xaal ay yihiin kuwa niyeysan naxwiyiin macnaa kaa'inin kaa'in macnihii ayay niyeysan yihiin basriyiin weeye weliba si khaas ahaanayd aw ismi ah aw istaqara ama istaqara ayay macnaheeday niyeysan yihiin oo ficli ah walaa yakuunu ismu zamanin khabaran can juhatin wain yufid faahbiran walaa yakuunu ma noqdo ismu zamaanin zamaan ismigii khabaran khabar kama noqdo can juhatin daata wain yufid hadduu faa'iideeyana faahbiran ku waran halkana wuxuu ka hadlayaa daraf iyo jaar iyo majruur khabar bay noqonayaan darafka labuu u qaybsamaa darfu zamaan iyo darfulmakaan mubtadahana labaa loo qaybin karaya mubtada ismulmacnaa iyo mubtada ismu daata ismu daata waxaa loo jeedaa wax la arki karo indhaha la saari karo yaa daata la yidhaahdaa sida zaydun zaydun waa magac magacani wuxuu magac u yahay daata la arki karo ismulmacnana waxaa la yidhaahdaa wax caqliga lagu garanayo laakiin aan la arki karin sida asawmu iyo walqatlu iyo wixii lamida waa yahay darafkana wuxuu u qaybsamaa laba qayb darfuzamaan iyo darfulmakaan darfulmakaan khabar haddii uu noqdo waxaa haalib la yaqaana mubtadaha ismulmacno ha noqdo ama ismudaad ha noqdee jumladu inay macno faa'iidayso weliba macna mujadade ay faa'iidaysaa la yaqaan marba khabarkaa darfulmakaan haddii uu noqdo mubtadaha daata iyo macno midku doonaa ha noqdo jumladaasi macnaa laga fahmi macno cusub oo waagii hore aan la fahamsanayn ayayna jumlada keeni taasaa la yaqaana waayahay darfu zamaan hadduu khabar noqdo mubtadaha khabarka uu ka yahayna ismulmacno uu yahay isna waa lamidoo jumladiisu macnay faa'iidayna alqatlu yowma alkhamiis ama alqitaalu yowma aljumca dagaalka wuxuu dhici doonaa yowma aljumca qitaal waa ismulmacna yowmadana waa darfu zamaan khalaas macnuu faa'iidaynaya macno waagii hore aan la fahamsanayn ayuu faa'iidayni mujadada darfu zamaan haddii uu khabar noqdo daatana khabar uu ka noqdo oo mubtadaha daata ah khabarkiina waa darfu zamaan jumladaasi macno mujadada inayan faa'iidaynin baa la yaqaan jumladaasi macno cusuboo dadku ayan garanaynin ama in laga jaahil noqdo ay dhici karto jumlada ma faa'iidaynayso sida la yaqaano haalibka ah miiaal zaydun alyowma tiri zaydun ninkii zayd ahaa alyowma maantuu ku sugan yahay zayd hadduu nool yahay maanta inuu ku sugan yahay nin walba waa garanaya waayo adduunyada waxa joogo oo dhan maanta waa ku sugan yahay nin adduunyada joogo maantana ka maqan oo maanta aan ku sugnayn <laughs> mama jiroba haddaba zaydun alyowma macna mujadada ma faa'iidaynayso mubtadaha inuu noqdo ismu daat khabarkiina darfu zamaan uu noqdo haaliban macno ma faaiidayna macno cusub ma faa'iidaynayo mar macno cusub hadduusan faa'iidaynaynin darfu zamaan daata khabar in looga dhigaaba ma bannaana waayo kalaamku waxaa la doonayaa macno laga jaahil noqon karo inuu faa'iideeyo hadduusan macno laga jaahil noqon kara faa'iidaynin kalaamka kalaamba lama yidhaahdo naxwiyiin kalaam uma yaqaanaan cinda aljumhuur qaar aan shartinaynin baa jira oo kalaamku macno mujadada inuu keenaa qaar aan shartinaynina jira laakiin cidda shartini waa sida jumhuur ay u badan tahaye darfu zamaan daata khabar haddii uu ka noqdo qaaliban macno ma faa'iidaynin mar hadduusan macno cusub faa'iidaynayninna faa'iide cusub uusan keenayninna zarfu zamaan daata khabar inuu ka noqdaa ma bannaana walaa yakuunu ismu zamaanin khabaran can juhatinna sida ayuu u jeedaa waayahay juhadana daatuu ku wadaa laakiin istilaax ahaan juha waxaa la dhihi jiray daatada fadhido daatada aan taagnaynee fadhido ayaa waxaa la dhihi jiray juha isaga jeedaa waayahay dafu zamaan daata haddii uu khabar ka noqdo isla markaana macno uu faa'iideeyo ka warran aa bannaantahay dhib male dafunamanimada dhib ma keenayso ee waxaa dhib keenayaa jumladu inayan macno cusub keenin ee jumlada darfuzamaan ayaa khabar noqday daatuna khabar ka yahay isla markaana macnuu keenayaa cusuboo la fahmi karo dhib male khabar waa in yufid fa akhbiran wey hadduu wax faa'iidaynaya ka dhib wuxuuna wax faa'iideyn karayaa saddex arrimood saddex jeer ayuu khabar darfu zamaan khabar noqday daatana khabar ka noqday saddex jeer ayuu faa'iide keenaa saddexdaa jeer wixii aan ahayn faa'iide cusub ma keenay saddexdaa jeer marada hore kow mubtadaha daatada ah hadduu ismulmacno shabbaho khabarkii darfu zamaanka ahaa jumladiisu macnay faa'iideyn mubtadihii daatada ahaa ayaa wuxuu shabbahay ismulmacna see u shabbahay daatada waxaa la yaqaanaa shay haabidoo sugan inay tahay macnahana shay mujadad oo marba soo cusboonaanaya inuu yahay hadda soom oo kale wax mar walba taagan maaha mar waa la soomayaa marna waa la afurayaa maalina la soomaa habeen waa la afuran yahay wax taagan inuu yaha la yaqaana hadda masaajidkan oo kale maantuu maqnaanayaa berina wuu imaanayaa wax jira maaha intuu dhisay waa taagan yahay bas daatada aabit inay taha la yaqaana macnahana mujadad u noqday mar walba soo cusboonaado daatadii hadday mujadad noqona ka waran daata weeye laakiin mar walba way soo cusboonaani khalaas darfuzamaan khabar waa u noqon karaya waayo macnay shabbahday cadamu hubuudka inay ka shabbahday sugnaansha la'aanta iyo tajadudkan sida waxaa tire muxuu ahaa aruabu shahrayn rabiicin aruabu midhaha timirta markay yacyacoodka yihiinee la goosanayo wakhtiga la goosanayaa shahray rabiicin rabiicul iyo rabiicu labadaa biloodaa la gooyaa ruabku waa daata horta shahrayn waa darfuzamaan zamaan waa daata wax la arkaya wey wax la arkaya ha noqdee ruabku wax mar walba la helaa maaha marna waa la helaa marna waa la waayaa helitaankaa marna la helaya marna la waaynayo wuxuu shabbahay ismulmacna shabiidaa uu shabahay darteeda ayuu darfu zamaan khabar u noqon kara yaa macnaha laga faa'idaysan waa kow marada labaad darfuzamaanka darfuzamaanka ayaa mukhasas ahoo la khasisay maxaa lagu khasisay saddex arrimood midun darfu zamaankii waa la idaafeeyey ama waa la idaafeeyey ama waa la sifeeyey ama calam buu noqday darfu zamaankii ayaa la idaafeeyey ama muxuu ahaa ama calam buu noqday ama waa la sifeeyey waxaa tidha zaydun weliba bishari waa in fii markaa lagu jaraa shari waa in fii lagu jaraa darfu zamaankii oo fii ku jaran ayaa la idaafeeyey zaydun fii yowmi alkhamiisi baa tiri khalaas khabar waa noqon karaya ama waa la sifeeyey waxaa tidhi zaydun fii yowmin xasanin ama calam weeyaano zaydun fii ramadaana baa tir khalaas waa noqon karaa markaana saddexaad darfu zamaankan khabarka ah mubtadaha khabarka uu ka yahay ee ismudaadka ah ayaa mudaaf loo qadarayaayo ismulmacnaa mudaaf looga dhigi alyowma khamrun oo kale wey alyowma waa darfu zamaan khamrunna waa daata mubtadihii oo daata noqday khamruntaasi ayaa mudaaf loo qadariyo mubtada ismulmacnaa loo qadari oo wuxuu noqonayaa alyowma shurbu khamrin alyowma maanta shurbu khamrin khamre cabitaankeedaa ku sugan shur badana isma macno weeyaan saddexdaa jeer ayuu wax faa'iidaynayaa wa in yuhid fa akhbiranna wuu u jeedaa musanifka walaa yakuunu ma noqdo ismu zamaanin ismu zamaan ma noqdo khabaran khabar can juhati daata xaggeeda kama noqdo wain yufid hadduu faa'iideeyana fa akhbiran waran wain yufid fa akhbiran khabar ka dhigtaasi waa madhab musanifka u wato naxwiyiinta qaar ka midin ah ay wataan qaarna bataatan way diidayaan walaa yajuusu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydi namira wahalfatan fiikum famaa khilun lana warajulun min alkiraami cindana waragbatun fi lkhayri khayrun wa camal birin yaziinu walyuqas maa lam yuqal walaa yajuusu ma bannaana alibtidaau bilaabasho binakirati nakira lagu bilowdo maa lam tufid inta ayan waxba faa'iidaynaynin walaalika ka cinda zaydin zayd agtii ayuu ku sugnaaday namiratun wey hal fatan wax wiil dhallinyaro ah fiikum dhexdiinna miyuu ku sugnaaday famaa khilun wax saaxiibe lanaa annaga nooma sugn warajulunin ninka oo minalkiraami dadka wanwanaagsan ka mid ah cindanaa agtanada ku sugan wa raghbatun jeclaansho filkhayri khayrka la jeclaadaa khayrun khayr badan wa camalu birin wanaagsamayntiisa yeziinu saaxiibkiisuu qurxinaya walyuqas ha la qiyaaso maa shay lam yuqal aan ah lagu hadlinna ha loo qiyaaso halkanina wuxuu ka hadlayaa musanifka mubtadaha waa inuu macrifo noqdaa haddii kale nakira musawiq haysataa waa inuu noqdaa sida ayuu u jeedaa mubtadaha isbilowgii waa annagii laba usoo qaybinay zaydun caadilun man ictadar mubtadaun lahu khabar buu ahaa asaarin daanina wuxuu ahaa mubtadaun lahu marfuucun sada masada alkhabar mubtadaha labadaa u qaybsami mubtadaha lahu marfuucun sada masada alkhabar qaadanayo ee khabar aan u baahnayn shardi waxaa nakire inuu noqdo macrifanimo maba ku bannaano nakire inuu noqdaa waa laazim kaa ma aha kan laga hadlayo haddaba ee musawiqi buu u baahan yahay iyo arrinkan laga hadlayo mubtadaha macrifo inuu noqdaa ay laazim tahay ee nakire aan noqon karin nakira haddii uu noqdaana musawiq u baahani waa mubtadaha lahu khabarun ah mubtadaha khabarka qaadanayo weye waayahay mubtadaha khabarka qaadanayo macrifo inuu noqdo laazim inay tahay hadduusan macrifo noqonina nakira musawiq haysataa inuu noqdo waxaa shardinayaa naxwiyiinta jumlada kalaamka ay u yaqaanaan u shardinaya jumladu faa'iide mujadadaa inay keento faa'iida cusub inay keento qolada shardinaya weeye waana sida loo badan yahay qole waxaa jira jumladu inay keento faa'iida mujadada ee aan shardinaynin oo asamaau fawqana waalardu taxtana iyo wixii lamide eh, waa kalaam Eh, ku ilaaqayo qoladaasi mubtadaha nakira bilaa musawi inuu noqdo way ogol yihiin oo bannaanta ay leeyihiin waayo faa'iide mujadad ee laazima maaha rajulun qaa'imun inaad iska tiraahdaa kuu bannaan ninaa taagan hee ninaa taagan faa'iide maaha wax faa'iiduu keenay male waayo adduunyada nin un inuu haddeer taagan yahay waa caddahay dadka dhan inay wada fadhiya adduunyada waxa ku nool wax dhici kara maaha qaarun baa tagtaagan rajulun qaa'imun waxay faa'iidayni lama arko faa'iide cusub oy keeni laba arko qolada aan shartinaynin kae jumladu faa'iide cusub inay keento ay shartinaynin qoladaa uma shardinayaan nakirada musawiq inay haysato ee qolada kale weeye waxaa shartinaya nakirada musawiq inay haysato qoladaas waxay leeyihiin mubtada waa inuu macrifo noqda hadduusan noqonin si faa'iide loo helo weliba cusub waa inuu noqdaa mubtadaha nakira musawiq haysato musawiq wax u cunansiiyo wey taswiiq waa koosaarta la yidhaahdaa yacni mubtada wax cunaha mariyo yani mubtadanimada wax u socodsiin karo baana loo jeedaa u cunansiya waa inuu haysta waayo maxaa musawiq noqon karaya musawiqa bacdu naxwiyiin laba keliyay ku soo celiyaan bacdina way kala tiriyaanoo ilaa dhowr iyo soddon ay dabada u dhigaan ibnu caqiilka afar iyo labaatan musawiq buu tiriyo wada miaaliyey musanifka raxmatullaahi calayhi lix musawiq ayuu sheegay qolana waxay isugu celiyaan sida ibnu hishaamka oo kale nakirada waa inay caamnimo faa'iidaysaa ama khaasnimo waa inay faa'iidaysaa labada ayay isugu celiyaan in la tiriyaana ka sahlan oo waayo cumuumka iyo khusuuska nin walba ma fahmi karayo haddii la tiriyose in la xifdiyaan waa dhici karta ibnu caqiilka afar iyo labaatan raxmatullaahi calayhi afar iyo labaatan musawiq buu tiriye wuuna wada miaaliyey dhammaan weliba in badan uu ashcaarku miaaliyey waayahay musawiqaadka musanifka uu tiriyey miaaluu ku tiriye wuu wada miaaliyey waxaa ka midoo u horeeya cinda zayd namira wuxuu u jeedaa mubtadaha nakirada ah khabarkiisi ayaa wuxuu noqday daraf ama jaar iyo majruur waxaa la mid miday ah jumla haddii ay noqoto khabarkii jumlu noqday ama daraf buu noqday ama jaariya majruur ayuu noqday wuuna soo hormaray mubtadihii baana dambeeya mubtadihii nakirada ah ayaa dambeeya khalaas musawiq weeye waa socon karaya laakiin shardi uu ka tagaa jiraa musanif mubtadihio daraf iyo jaar iyo majruur ama jumla ah marka khabarkeenu jeeda khabarkiio daraf ama jaar iyo majruur ama jumle e marka uu musawiq noqonayo soona hormaro waxaa shari ah mukhasas waa inuu yahay darafka jaar iyo majruurka jumladaas waa inay mukhasas tahay mukhasas maxaa loo jeeda darafka jaar iyo majruurka jaarka waa xaraf majruurka keligii mubtada waa in laga dhigi karo oo majruurka laftiisa musawir haddii mubtada laga dhigo musawir mid u baahanaya waa inuusan ahayn waa kow darafka mudaafu ilayhiga loo idaafaynayo mubtadanimo waa inuu usuubanaya bilaa musawir jumladan khabar ka noqotay musnadu ilayhiga ku jiro yacnii ficli hadduu yahay faacilkiisa mubtada waa inuu noqon karaa bilaa musawir miaalkaad ku garan karta arrintu waa inay tahay fidaari rajulun fidaari rajulun rajulun mubtada weeye waxaa u cunansiiyey khabarkiisoo jaara majruur ayaa la hormariyey khabarkan jaara majruurka ah majruurka mubtaduu noqon karaya haddii mubtada laga dhigo oo addaarida waa macrifa mar hadduu macrifo yahayna musawiq kale uma baahna mubtaduu noqon karaya waxaan la ogoleen fii daarin rajulun inaad tiro fii daarin rajulun hee daarintan keligeed mubtada laga dhigay haddii la yirahdo maba suurooba idaa musawiq u baahanay mar hadday iyada musawiq u baahanay musawiq ma noqon karayso darafka mudaafu ilayhigiisa waa inuu mubtada noqon kara bilaa musawiq oo arrintu waa inay inda zaydin rajulun cinda zaydin zayd agtii ayuu ku sugnaaday rajulun zayd cindada xagga u tuur zaydinta mudaafu ilayhiga sideeday mubtada u noqon karta ilaa waa calam waxaan bannaanay in la yidhaahdo cinda rajulin daarun ama cinda rajulin maalun rajulin de mubtada maba noqon karaya isagaa musawir u baahanaya isna musawir ma noqonayo jumla haddii uu yahayna waa la asadaka ulaamuhu rajulun waa inay arrintu tahay qasadaka ulaamuhu qasada waa ficil maadi ulaamuna waa faacilki rajulunna waa mubtadihii muaharka ahaa ulaamudani sideeday mubtada u noqon karta waayo waa macrifa damiir baa loo idaafeey ku macrifooye waxaan bannaanay qasadaka ulaamun rajulun inaad tiro hee ulaamun lafteedaaban mubtada noqon karin haddaba daraf iyo jaar iyo majruur iyo jumla marka ay nakira musawir u noqonayaan inta ay soo hormaraan waxaa sharti ah darafka mudaafu ilayhigiisa jumlada musnadu ilayhigeeda mubtada waa inay noqon karaan ayaa hari ah waayahay cinda zaydi namira miaalkiisa musanifka u fiirso namiratu waa mubtada muahara cinda zaydina darafka waa khabar muqadama darafka mudaafu ilayhigiisa zayda mubtadu sidiisa ku noqon karaa waa macrife waa masalada musawiqa ugu hore wey musawiqa labaad mubtadihii nakirada ahaa ayaa waxaa laga hormariyey istifhaam mees musawiq weye istifhaam mar haddii laga hormariya waa socon karaya hal fatan fiikum waayo nakirada istifhaam dabadhacday caamnimay faa'iidaysaa caamnimadaasaana ku filan masalada saddexaad nakiradii iyo waxaa laga hormariyey nafyi isla musawiq weeye nafyigaa laga hormariyey nakirada mubtada ay noqoni musawiqna waxa weye nafyiga laga hormariya waayo nakiradani nafyiga dhexdhacday caamnimay faa'iidaysa oo qaacidadii usuuliyada waatay ahay annakiratu fi siyaaqi nafyi walistifhaami tufiidu alcumuum muttafaq maaha waa mukhtalaf qaacidadaasi qaraafin la yidhaahdaa diidan oo culema jiro caamnimay faa'iidayna laakiin sida raajixi jumhuur ay wateen caamnimay faa'iidaynaysa cumuumkaasaana ku filla hal fatan famaa khilun lanaa miaalka musanifka uu miaaliyey waxaa laazim noqoni maadu waa inay tamiimiye tahay khilun mubtada waa inay tahay lanaana khabarkii mubtadaha waa inuu yahay ee maada haddaad xijaaziye ka dhigto khilunna ismigeediioo fii maxalli rafcin yaalla sida laysay u camalfali jirtay lanaana fii maxalli nasbin ay taalla dee wixii aan masaladii aan ku jirna way ka bixi ee mubtada naasikh la geliyana ma aha waxaan ka hadlayne waxaan ka hadlayna waa mubtada mubtadanimadiisii baaqi ku ah nakirana ahoo uu u cunansiiye nakiranimadaasi ee nafyiga laga hormariyey marka khilun mubtada ka dhig lanaana khabarulmubtada ka dhig famaa khilun lana masalada afraad nakiradii in la rajulun min alkiraami cindana rajulun waa mubtada waana nakira maxaa u cunansiiye min alkiraami jaara majuurka lagu nactiyeeye laftiisa waxaa loo shardinayaa nactiga marka musawiq uu noqonayo nacti takhsiis faaiideen kara waa inuu yahay nacti aan takhsiisba faa'iideyn karin musawiq ma noqon karo haddaan iraahdo ka waran rajulun min annaasi cindana rajulun nin ninka oo min annaasi dad ka mid a ah. hee rajul naasu buu ka mid ahaan lahaay xaggee ka imaan lahaa mubtada musawiq uma noqon karo markaa nactigaas ee nactigu waa inuu yahay nacti takhsiis keeni karaa waa inuu yahay waa yahay masalada shanaad musawiqa nakiradii mubtadaha ahayd ayaa camal fashay sida ficli bay u fashay mar hadday camalfasho camalkaasaa musawiq ah raqbatu masdar weeye fil khayri jaara majruurkana wuxuu ku tacalluqayaa masdarka camalfalka ay camalfashay ayaa musawiq u ah kuna filan waayahay waa musawiqii shanaad musawiqa lixaadee u dambeeyo nakiradii waa la idaafeeyey nakira kalaa loo idaafeeyey camalu birin camaluu mubtada weeye birinta nakirada labaad ee loo idaafeeyey ayaa musawiq u ah lixdaas musawiq ayuu musanif ka sheegay shan musawiqna waa laga dhigi karaya waayo labada miithaalee dambe oo ragbatun fi lkhayli iyo camalu birin labadaba waxaa u cunansiinayaa mubtadaha camalfal uu camalfalayo marna tacalluqa jaara majruuc ku tacalluqu ku camalfalay marna mudaafu ilayhiga uu ku camalfalayo isagaa jelaya ilaa mudaafke marka camalka u camalfalay ayaa u cunan siiya haddii la yidhaahdana musawiqaadka uu sheegay shan bay noqonayaan walaa yajuusu ma bannaana alibtidaau bilaabasho binakirati nakira lagu bilowdo maa lam tufid nakirada intaya waxba fay maada waa masdariya darfiya muddata cadami ifadatiha muddata cadami ifaadatiha faa'iidaynteeda la'aanteeda waqtigeeda maa lam tufid inta aya waxba faa'iidaynin maa lam tufid lamta naafiyada aa dhan u tuur tufid oo kale ayuu miitaaliyey oo nakiradu markay mufiid tahay oy wax faa'iidayni isla markaana mubtada ay noqon karto ayuu miitaaliyey oo miaal uu miitaaliyey ka cinda zaydin kii wax faa'iideeyey ka cinda zaydin zayd agtii ayuu ku sugnaaday namiratun busta go'a adag ama bustaha ayaa namira la yidhahdaa namiratun hal bustaa ku sugan wa hal fatan wax wiil dhallinyaro ihi fiikum dhexdiinna miyuu ku sugnaaday famaa khillun wax saaxiibee habay yaraadeen lanaa annaga nooma sugnaanine wa hal fatan wax wiil a ah noocuu doonaaba ha noqdee fiikum dhexdiinna miyuu ku sugnaaday famaa khillun wax saaxiibee noocuu doonaaba ha noqdee lanaa annaga nooma sugnaanin noocuu doonaaba ha noqdeena xaggee laga keenaya cumuumka ay faa'iidaynayaan wey yacnii siduu doonaba ha noqdee kuma sugnaa ha yaraada ha weynaad warajulu nin rajulka oo min alkiraami dadka wanwanaagsan ka mida ah ayaa cindana agtanada ku sugan baydkani ama miaalkani musanifka wuxuu ku ishaarayay yidhaahdaan shuraaxda alfiyada imaamu nawowi raxmatullaahi calayh oo imaamu nawowi ayaa wuxuu ka mid ahaa min talaamiidi ibni maalik maalik ardaydiisu ka mid ahaa markuu alfiyada tirinayena wuu la joogo waa ka faa'iidaysanay ka dhegaysanayey marka imaamu maalikna dee nin imaamoo caalima ayuu ahaay oo muxadina faqiihna caalima ah kaa asagu u jeedaan ay yidhaahdaan raxmatullaahi calayhima jamiica warajulun nin ninka oo min alkiraami dadka wanwanaagsan ka mida cindana agtanada ku sugnaaday wa raghbatun jeclaansho fil khayri kheerka la jeclaado waa masdarkiioo camal faray <coughs> raghbatun jeclaansho fil khayri kheerka la jeclaado khayrun raqbadaasi ayaa khayr badan jeclaansho kheerka la jeclaada khayr badan wa camalu birin mudaafkii weeye camalu birin wanaag samayntii yaziinu saaxiibkiisuu qurxinaya walyuqas ha la qiyaasto maa kii lam yuqal aan lagu hadlin intaa aan sheegay wixii aanan sheegin ha loo qiyaasto wallahu aclam wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed wala alih wsabi wslam